الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى fii baabi taqliidi taxriimi اljimaaci fii nahaari ramadaana cala asaa'imi taqliidi taxriimi اljimaac jimaaca iyo ninka inuu xaaskiisa u galmoodo xaaraam adag weeye fii nahaari ramadaana nahaaru ramadaan maalin ramadaan ah ayayna xaaraam tahay jimaacaasi uu xaaraam yahay cala saa'imi qofkii soomanaa maalintaasi ramadaanka amuxaaraan ka yahay marka waxaa la diidaayo waxaa weeye waa jimaacii ninkii iyo xaaskiisii ilaahay isku xalaaleeyey waxaan la ogoleen jimaaca haddii tahay maalin ramadaan oo qofkana uu sooman yahay amaa nahaar haddii la yidhi oo maalin la yidhi habeenkii ilaahay waa baneeyey subxaanahu wa tacaala uxilla lakum leylata siyaami rafathu habeenkaa waxba dhima laha waa la oggolaaday cala saa'imi qofka sooman baa la yidhi qofkii afuran oo sabab kale oo sharci ah la afuray inuu mariid yahay ama uu yahay musaafir safray qofkaasi markaasi dhib ma laha hadduu u galmoodo reerkiisa laakiin isagoo sooman maalinna jooga ramadaan ah inuu jimaac uu ku dhaco waa xaaraan weliba muqallad oo adag waay wa wujuubi alkafaarati kafaarana waajibaysa kafaaradii alkubraa ee weyneed alkafaara alkubraa oo muratab ah tartiibsan culculus oo imaan doonta xadiidka nabigeenna sala allahu calayh wasalam ku imaan doonta ninkii saxaabiga ay arrintaa ku dhacday xukunkii la saaray kafaaradaas culus ee weyn baana fuulaysa qofka fiihi fi ljimaaci jimaacaasi kafaara ka waajibi wa bayaanihaa kafaaradaasna waa la caddayn doonaa wa annahaa tajibu weliba waxay ku waajibi kafaaradu cala almuusiri qofka waxhaysti iyo walmucsiri qofka waxba haysaninba labadaba way ku dhacaysaa sidaasuu markaa mutarjimka ama baabka ninka ilan imaamu nawowi iyo culimmadii kale ee kutubtan ama kitaabkan saxiixaha ka hadlay ama sharxay ayaa taraajimta loo nisbeeyaa in marka fiqigoodii iyo masalada waxay ka fahmeen ayay tarjumada ku sheegayeen cala almuusiri waalmucsiri saasay marka qabaan hadduu wax haysto oo kafaaradaa uu bixin karo iyo hadduuna bixin karinba way ku waajibaysaa waana masale culummadu ay niqaashaan oo ay ka hadlayaan ninkaas nabiga calayh salaam u yimid xaaladiisii meeshay ku dhammaatay baana laysku hayaa wax maa loo sii haystaa mise maya asagoo waxba haysanin watahbutu fii dimmati almucsir hadduuna waxba haysanin qofka mucsirka ee wax la'aanta ah dimadiisa iyo qoortiisay saaraanaysaa kafaarada xataa yastatiica ilaa uu ka karo oo xuquuqdii kale iyo waxyaalihii xaqahaa ee kale ee qofka hadduuna uunan haynin laga sugaayo mar allaala markuu waxeloo kale in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara middaasay oga qiyaasanayaanoo hadduu kafaaradii qofka unan haynin fanadiratun ilaa maysara taasaa lagu camimayaa marka waa soonkii ka mid ahaa arkaanulislaamka ee xukunka sharcigaa ahaa axkaamta alaxkaamu sharciya marka laga hadlaayana waa khitaab ullaahi almutacalliq cala almukallafiin khitaabka ilaahay ee dadka mukallafiinta uu la hadlay ee la khidaabay oo u qaybsama mid takliifi ah iyo mid wadci ah marka xukunka takliifiga ah ama waajibka ah ama manduubka iyo sunnada ah ama muxaramka ah ama makruuha ah, ama mubaaxa ah shantaas axkaamu takliifka la yidhaahdo waxay leeyihiin axkaam wadciya oo sharciga uu dejiyey calaamaad iyo asbaab ooga dhigay xukunka takliifiga ka shuruuطin wa asbaabin wa muwaanica wa alruqsata walcaziima asixa walfasaad marka hadduu shaygan uu shuruuddiisina la wada helo wixii mawaanic ahaana meesha ay ka baxdo saxiix buu noqonayaa xukunkii haddii kalese wuxuu noqon faasid buu noqoni marka soonkii waxyaalaha fasahaadiya oo bicadami tawafuri shuruud oo biwujuudi maanic waxaa ka mida jimaaca ka mida waxyaalaha mufatiraadka ahee soonka afuriya saddex baa u waaweyn ay ku wareegaan alaklu washurbu waaljimaac cunto iyo cabitaan iyo jimaac saddexdaasaa ah ugu waaweyn inta kalena ayagaasay soo raacaan oo hoos galaan marka jimaacu wuxuu kaga daran yahay cuntada iyo cabidda <clears throat> inuu ay ka waajibayso kafaara kafaara culus baa waajibaysa oo xadiidka noogu imaan doonta xadiid abi hurayra radi allahu canhu soo socda qaala xadaanaa yaxya binu yaxya waabubakr bin abi shayba wasuhayr binu xarbi wabnu numayr kulluhum can ibni cuyayna sufyaan ibni cuyaynata ibni abi cimraan alhilaali qaala yaxya akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna magaciisii buu kuu sheegay can izuhriy moxamed ibnu shihaab azuhri can xumayd bin cabdiraxmaan azuhri asaguna xumayd bin cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata cabdiraxmaan ibni sakhr adowsi radia allahu canhu wa ardaah akaru saxaabati xadiidan cala aliطlaaq qaala wuxuu yidhi ja'a rajulu nin baa yimid ila اnabiyi nabiga calayhi salaam buu u yimid ninkaas salamata binu sakhr baa la yidhaahdaa salamata binu sakhr albayaadi reer bani bayaadu ahaa jaa'a rajulu nin baa u yimid waa salama binu sakhare ila اnabiyi sala اllahu alayh wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi halagtu yaa rasuul allah rasuul allah waan halaagsamay buu yidhi qaala nabiga wuxuu yidhi wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay oo fatwada qofka muftiga ah waxay ku xidhan tahay qofka mustaftiga ahee su'aasha weydiinaayo jawaabtiisa siduu u fahmo oo oga fahmo jawaabtaas ayadaa ah, inaad fahamtaa ka horraysa inaad fatwadii aad ka jawaabto marka ninkan waxaa dhici kartaa kartaale waan halaagsamay waxaan halaag ba ahayn inuu halaag u malaynaayo marka waa in la weydiiyo oo maxaa ku halaagay wamaa ahlakaka qaala wuxuu yidhi waqactu waxaan ku dhacay calaa imra'atii xaaskaygii fii ramadaana ay fii nahaari ramadaan maalin ramadaan oon soomanahay yaan islaantayda u galmoodan ku dhacay biino jimaacay waa dembi weyn oo kabiira ah waa halaag li'annahu macaasida iyo dunuubtu waxay sababtaa halaag bay sababtaa waxay sababtaa cadaab iyo riwaayada soo socota ixtaraqtu buu dhihi doona waan gubtay liannaha ta'uulu ilaa dalika wain kaanat fii mashiiati illahi taxta mashii'ati illahi subxaana wa tacaala marka waxuu leeyahay halagtu waqactu calaa imra'atii fii ramadaana ramadaan baan islaantaydii ku dhacay buu yidhi habeenka unbaa la ogolaaye maalin ramadaan mamnuuc weeye in loo dhowaado oo la jimaaco waxaa soo maray qublada iyo taabashada iyo shumistii waxaa inaynan dhib lahayn qofka haddii shahwadiisa uu ka adag yahay oo uunan waqaac iyo jimac ku dhacaynin laakiin hadduuba ku dhaco jimaacii kafaaro weyn baa dhacaysaoo dembi buu ku dhacay qofkaasagaa marka naagtaydii baa u galmaday buui qaala nabigu wuxuu yihi hal tajidu maa tuctiqu raqaba hal tajidu ma helaysaa maa tuctiqu waxaad xorayso oo maal ahood ku xorayso raqabatan addoon addoon waxaad ku xoraysa ma heli kartaa ama hal tajidu maheri maa shay tuqticu aad xorayso raqabatan ma helaysaa ood maada ka baddasho addoon aad xorayso ma heri qaala wuxuu yidhi laa maya addoon aan xoreeyo oo aan kafaaradaa ku kafaaro gudto ma haysto kafaaradaka yaa intooda badan waxaa ku jirta cidqu raqaba hadday noqoto kafaaratu lqatli kafaaratu dihaar kafaarat lyamiin qofkii dhaartay qofkii islaantiisii dihaaro yidhi hooyaday baad iga tahay yidhi kii qof dilay kafaaraad baa lagu leeyahay waxaa ugu horeeya cidqu raqaba addoon in la xoreeyo xoraynta addoontaa la xoreeyey mulki ku jirtay ee lahaa aad tidhi xor baa tahay oo maanta wax ku raacanaya ma laha ayaa dembigii qofka uu ilaahay kaga dhaafayaa oo uu dowruntiisa ku dhaafay oo lagu kafaara guda jiray marka waxaa la yidhi addoonaad xoraysan ma helaysaa qaala laa maya buu yidhi sharciguna mar walbaba wuxuu uu ka hadlaa oo uu ku dadaalaa inaynan dad addoommo ah oo bini aadam iyo addoommo ilaahay addoommo u si ah inaysan jirin tanuu sharcigu in badan ka hadlaayo uu ku dagaalamaa oo uu u hadlaa dadka addoommada ahee la leeyahay la mulkiyo sidii loo xorayn lahaa shareecada ayaa meel adag ka istaagtay oo mowqif adag oo shariifah ayay diinteeda ka taagan masalada ayada walidaalika axkaam fara badan iyo waxyaalo fara badanoo qofka toobaddiisii ka mid ah waxaa la yidhi waxay ku xidhantahay inaad qof xorayso si loo waayo addoonba qaala wuxuu yidhi laa maya ma haysto addoonaan xoreeyo kuwaan soo gato oo lacaan ku soo gatana ma haysto mid milkigeeyo oon xoreeyo oo xor bataan dhaana ma hayo qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi fahal tastadiicu ma kartaa an tasuuma inaad soonto shahrayni laba biloodoo mutataabicayni xidhiidha laba bilood oo xidhiidho oon maalin la afuraynin ma soomi kartaa halkii maalin ee qofka uu sabri waayey ee uu reerkiisa u galmooda isagoo sooman maxaa ka dhaca ka ratimay laba bilood inuu soomo ayaa korka laga saaray haddana mutataabicayn macnaheeduna waxaa weeye hadduu maalin afuro isagoo oo wax cuduri cudura una jirin cudurkaas ama cudurdaarka ama ha ahaado cudurun xisiyun aw cudurun sharciyun ama cudur xisi ha ahaado ama mid sharci ah wuu mariid buu noqdo waa xanuunsaday musaafir buu noqdo waa safray xayd baa gabadhii ah, kafaarada lagu lahaayey soomaneeday soomaysay xayd baa ku dhacay maalin ciiday ku hagaagtay maalmihii uu soomanaa marka saa hadduu ku afuro dhib ma laho oo marka uu ka baxuu istinaafaya oo halkiibu ka sii wadaya yacni yabni calayh istinaaf maaha yabni calaa maa eh, waqafa alamr meeshuu ku istaagay buu ka sii wadaya dib ka soo bilaabi maayo laakiin hadduu isagoo cudurdaar lahayn uu afuro yastanif dib buu ka soo bilaabi kow laba biloodoo xidhiidhaa la rabaa qaala wuxuu yidhi laa maa awoodo nabi allow laba bilood inaan soomo qaala nabiga calayh salaam wuxuu yihi fahal tajidu ma helaysaa maa tudcimu waxaad ku quudiso oo raashina sitiina miskiinan lixdan miskiin wax cunto aad ku siiso oo raashina ma helaysaa cunto aad siisa ma heli qaala laa maya buu yidhi qaala abuu horeyre wuxuu yidhi uma jalasa ninkii waa fadhiistay kafaaradan maxaa kaaga muuqda kafaaraadka waxay u qaybsamaan alkafaaraat almurataba waalkafaaraat almukhayara labadaasay u qaybsamaan kafaaraadka qaar waa mukhayara adaa saa midaad hartaad qaadan waad kala doordooran ka kafaarat اlyamiin qofka hadduu dhaarto kafaarada lagu leeyahay idcaamu casharati masaakiin min awsad ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba aw aw owda takhiir waay midkaad rabto ayaad samaynaysaa laakiin kafaaratu muxuu ahaa addihaar iyo kafaaratu almujaamic libraati ramadaan ninka jimaaca iyo waa muratab muratabna macnaheedu waxa weeyaan midkan u horaysa kama tegi kartid adiga oo awood u leh oo midka labaad ooma gudbi kartid addoon xoraynteed ayaa waajiba haddaad heli kartid ooma gudbi kartid soon oo laba biloodoo soomo haddaad weydo soon soonka kama tegi kartid oo ma aadi kartid idcaamu casharata muxuha sitiina miskiinan lixda miskiin quudintood adigoo heli kara inaad soonto sidaasay muratabka ay u socotaa marka waa kafaara murataba oo la tartiibinayo wey walidaalika waxaa lagu radiyey alimaam yaxya binu yaxya allayfi min talaamiidi imaami maalik raximah اllahu tacaala min ruwaati muwaطa kitaabka muwaطa maalik ragga ka wariya nin la yidhahdo yaxya binu yaxya allayfi alandalusi nin la yidhaahdo amiir ahoo andalus amiirka aha cabdiraxmaan la dhihi jiray ayaa islaam wuxuu ku dhacay isagoo sooman buu iska iyo jimac ku dhacay addoommo fara badan buu leeyahay waa iska suriyaysanayaa waa jimaacaya su'aal buu marka weydiiyey fatwuu doontay istiftaa yaxya binu yaxya laydi wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi calayka siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiidha waa inaad soomtuu yidhi maxaa ka horraysay cidqu raqaba inkastoo maalikiyada leeyihiin waa mukhayar laakiin takhyiirkiibuu ka juudiyey wuxuu yidhi takhyiir meehe siyaamu shahrayni mutataabicayn jamhuurtu waxay qabtaa inuu muratab yahay saas soo sheegnay markaasay dadkii waxay dhaheen maxaa dhacay maxaad ugu laazimisay laba bilood inuu soomo asagoo oo cidku raqaba ay u bannaan tahay inuu addoon xoreeyo ama idcaam masaakiin haddii aan mukhayar ihahdo cinda almaalikiya markaasu wuxuu yidhi ninkan kafaaraadku sidoodaba waxaa kafaaradan loo waajibiyey ama loo tashriiciyey oo loo jideeyey kafaaradu waxaa weeye annahaa zawaajir wa annahaa kafaaraatu lidunuub laba sababood bay kafaaradu xumbaarsan tahay warka looya kafaaro gud baa lagaa rabaa oo lagu saaray mid waxa weeyaan waa tacsiir iyo edbin iyo zawaajir qofka inay ka manciso inuu waxaa ku dhaco mar kale dadka kalena ay ka ka cararaan oo iska ilaaliyaan waxaas ta labaadna dembigii uu ku dhacay lagu dhaafo marka ninkan isaga ah kafaaradii haddii aan dhiraahno addoon xoree intaasoo addoommuu leeyahay raashin oo dhanna dhan raashin badanna waa haystaa waxaa way u sahlan tahay inuu bixiyo laakiin laba bilood soon haddii la yidhaahdo jirkiisii taabanaysaa isagii bay xanuujinaysaa wixii xanuujin oo zaajir ku noqonaya oo hadhow ka reebay inuu waxaan ku dhaco ayaan ku xukumay buu yidhi saasuu marka waa qiyaas waay maslaxahaan buun u arkay maslaxuun u arkay laakiin maslaxadu waa inayna ka hor imaanaynin nas sharci ah qiyaaskuna waa inaynu ka hor imaanaynin nas sharci ah un ka hor imaanaynin marka masalada waa lagu radiyey yaxya binu yaxya alayfi waxaa la yidhi nas baa meeshan jira xadiidkanaa meesha ka jira saxiixa ee nabiga ka sugnaaday calayh salaam cidquraqaba inuu qofku xorayn kara hadduu haysto istiyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xidhidhunu soomo lixdan miskiin tartiibkaasaa loo ogolyahay siad ugu boodaysaa soonka oo dusha uga saaraysaa waalqiyaasu fii macradi alqiyaas fii mxuu aha fii muqaabili nasi saxiix alqiyaas fii muqaabili nasi saxiix fasid اlictibaar faasidu alictibaar nas meeluu yaallana qiyaas iyo istixsaan iyo masaalix iyo waxaas ma aadi kartid kol hadduu nas meesha ku cad yahay masaladan ayada lama ogolo waa lagu radiyey raximah llahu taala yaya bnu yaya laydi shaahid waxaa weeye marka kafaaradan hadda waa muratab wa huwa maa dahaba ilayhi اljamhuur nas weeyaan xadiikana ku cad xadiidka ku cad riwaayooyinka imaan doone ow ow gelinayana waa tasaruf ruwaad ama owdaas litanwiic baa la yidhahda takhyiir maa owdaas tanwiic waaye riwaayadana hal tajidu riwaayo kale waxay ku imaan doontaa hal tastaiicu ma kartaa istiaacada tanuu kari waayo tu kale usii gudbi tanuu kari waayo tu kale usoo gudbi ee mukhayar maaha lixdan miskiin oo miskiin walbaba la siinaayo hal mud ah sida ku imaan doonta xadiidka qaala laa qaala uma jalasa waa iska fadhiistay saddexdiiba hadduu yidhi ma kari karo fa uutiya nabiyu nabiga calayhi salaam baa waxaa loo keenay bicaraqin dembiil fiihi tamrun timir ay ku jirto dembiil timir ah oo shan suus ama shan iyo toban saac qaada ayaa loo keenay nabiga alai salam oo hadiye oo nabiga ala slam ugu soo faqaala nabiga ama sadaqa faqala nabigu wuxuu yidhi tasadaq bi timirtan qaad oo sadaqayso yacni kafaarada iskaga bixi shan iyo toban saac bay ka koobneed baa layidhi lagu qiyaastay ama riwaayo kale caddays marka shan iyo toban saac saacuna waa afar mud waay arbacatu amdaad marka shan iyo toban haddii afar lagu dhufto waxay noqonaysaa situuna muddan lixdan mud bay noqon lixdan mud marka waxaa la siinayaa halkii mudba miskiin baa la siinayaa halkii mudba miskiin baa la siin waa wax markaa ribac iyo wax ah. miskiin baa la siinayaa dayib waa meesha marka jamhuur jamhuurulculamaa ay qabaan waxyaalaha dacaamka ahee kafaaraadka ee cuntada ah marka raashinka la qaybinaayo masaakiinta meeqaa la siini ama meeqaa waajibi waxay leeyihiin mid sida qofkii maarata odaygahaa ama islaantii xaamiladaheed iyo murdicadii iyo dadkii maarata soomi waayey ee laga rabay in laga bixiyo kafaare iyo fidye laga bixiyo waxay qaar jumhuurta ku tageen in mudda sinayo waxaa khilaafsan alimaam abu xaniifa raximah llahu tacaala iyo sufyaan athawri iyo ayagu waxay leeyihin maya miskiin walbaba waxaa la siin laba mud baa la siinoo nisfu saaca waa kiiliya rubuc kiiliya rubuc baa la siinaya kiiliya rubuc baa la siin marka kiiliya rubuc haddii niskiini uu noqdo nisfu saaci mudkiina wuxuu noqonayaa wax adiga nisfu saaca ku dhow ayuu noqonayaa waxaa ujeeda saac iyo waxbuu noqon rubuc waxbuu noqonayaa dayib calaa kulli labada qowl baa marka masalada ku jirta oo jamhuurtu waxay qabaan in mud la siinaayo raashin ah qof walboo maskiina xadiidkanayna qaadanayaan oo shan iyo toban saac shan iyo toban saac oo halkii saacba afar mud uu yahay markii lagu dhufto situuna muddan bay noqon lixdan mud bay noqon lixdankii mud waa la sheegay dadka la siinayo waxaa la waa situuna miskiinan lixdan miskiin waxay u hagaagtay markaa loo qaybinayo hal mud bay u hagaagaysaa abu xaniifa isaga wuxuu qaatay kafaaratu aladaa kafaaratu aladaa ayuu qaatay xadiidka kacb binu cujra iyo aayaddii qur-aanka uu fasiraya xadiidku oo uu kaga hadlay ilaahi subxaanahu wa tacala faman kaana minkum mariidan oo bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin ow sadaqatin ow nusuk marka sadaqadaasi waxaa weeyaan sittata aasucin fii muxua alaata cafwan alaaata aasucin fii sittati masaakiin alaaata aasucin fii sittati masaakiin saddex saac oo loo qeybiyey lix miskiin oo niri halkii saacba waxaa weeyaan arbacata amdaad waxay ugu hagaagaysaa halkii miskiinba laba mud ku hagaagaysa laba mud baa ku hagaagay saddex suus oo suus walbaba afar mud uu yahay lix miskiin haddii loo qaybiyo waxay ugu hagaagaysaa miskiin walbaba laba mud bay ugu hagaagi madhabkaana waxaa qaatay abu xaniifa iyo sufyaan thawri ayaa qaatay wahuwa huwa alaxwad asagaana ixtiyaadka iyo axwada laakiin kan waa ku cadyahayoo caraqa iyo dembiishaas nabiga loo keenay ayaa riwaayaadka waxay caddeeyeen hamsata cashara saacan inay ka koobnaayeen hamsata cashara saacana tusaawi situuna muddan markii loo qeeyo masaakiintii lixdanka ahaana miskiin walbaba wuxuu u hagaagaya hal buu hagaagaya marka nabiga calayh salaam markii loo keenay wuxuu yidhi tasaddaq bi haada kuwan kafaaradii lagugu lahaa iskaga bixi qaala ninkii wuxuu yidhi afqara mina ma wax naga faqiirsan atasadaqu ma waxaan ku sadaqaysanaya afqara mina qof naga faqiirsan dad annaga nooga baahan oo ciddayda iyo carruurtayda ooga baahan miyaa jira nabi allow famaa bayna laabatayha madiino labadeeda laab labadeeda xara xaratayn xara sharqiya xarat algharbiya labadaa xaro xarada madiina labalaba waxay u dhexaysa xara waa buuro mudmadow oo sibsiba oo waxba ka soo bixin oo dhagaxyo ah oo midna sharqiya qorax ka soo bax midna harbi ah ayaa madiina ku xeeraa marka intaasi u udhexaysa magaalada madiina markaa xilligii nabiga sala allahu aleh waali wasalam hadda way weynaatay oo dulxulayfe xaggana gaadha haddana madaarkii iyo uxud bay gadaal ka martay marka eh, laabataynka wuxuu ka wadaa marka madiino labadeeda golood inta u dhaxaysa ma jiro ahlu beytin reer axwaju ilayhi cuntada nooga baahan mina annaga ninkii hadda cabaadaayay lahaa waan halaagsamay kafaara gud intii layidhi bixi waxba waayey wixii loo soo helay oo layidhi iskaga bixi ayaa haddana rajo gashay baahidii haysayna waa xasuustay marka hore baahidoo dhan wuu ilowsanaa marka wuxuu yidhi annagaaba u baahan rasuul allow fadaxika nabiyu sala allah aleh wasalam baa ku qoslay sababu dixikana waxa weeyaan ninkan asaga ah baahidii markaa haysay iyo xanuunkii hayey iyo maanta haddana dhinacuu isku wareejiyey xataa badad anyaabuhu nabiga ilkihiisi iyo miciyihiisi baa muuqday sala allahu caleh wasalam tabasumka inta badan nabiga ku badnaa dixkiga oo qahqahada ah ama ilkihiisi inay wada bannaanaadaan ama lahawaadkiisa la arko caaisha radia allahu canha waxay dhihi jirtay ma arkin nabiga calayhi salaam mustajmican yadxaku xataa tura alhawaad ilaa laga arka dhamxaragiisa nabiga alai slam sagoo qoslaaya lama arkin bay dhihi jirtay marka ilkihiisa nabiga alay salaam baa muuqday uma qaala wuxuu yidhi idhab orod la tagoo fa adcimhu ahlaka orod reerkaada quudi oo reerkaas sii maxaa yeele daruuro iyo xaaje iyo baahiba meesha taalla degdeg ah kafaaraduna waa taraaqi muddo gaaban iyo degdeg ma laha kafaaradii lagu leeyahay markaad hesho unbaad iska bixin kartaa waxba degdeg ma aha dadka baahan iyo gaajaysan in wax lala aado oo lala gaadhana waa baahi degdega ah. tanuu nabiga hormariyey sala la alay slam wuxuu orod ciddaadii carruurtaadii u geemiyo sala allah aleh waali wasalam gacdiidkan isaga ah wuxuuna tusayaa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo shacabka nabiga calayhi salaam uu ku dhex noolaa ee mu'miniinta saxaabada ahaa inay ahaayeen shacab aad iyo aad u wanaagsan oo asagoo kale aan la arkin kow wixii macsiye iyo dunuubta horta way ku yareed kabaa'irta ah way ku yareed hadday ku dhacaanna markaaba iyagoo waa iskeeni jireen wax ciidan booliis iyo wax c i d aho soo baadhi iyo midnaba looma baahneen qof walbaba dembiga uu galay asagoo wada socda ayuu imaan jiray hadduu wax dilay waxbaan dilay hadduu zinaystana waa zinaystay halaga gooya aakhare intii lee qabsan lahaa hadduu islaantiisa ku dhacay waa kale waa iskeenaya qof walba asagoo socda oo cabsi ay ku jirto aakharaha waxba kaaga daran ayuu iskeeni jiray oo nabigu iman jiray sala allah aleh waali wasalam markaasaa ama loo heli jiray wadda uu ku badbaado ama loo heli jiray dariiqii lagu dahirin lahaa ayaa la marin jiray ayagaa markaa arrintaasi yaa u imaan jiray oo isku keeni jiray nabiga sala allahu aleh wasalam qaala xadaana isxaaq bn ibraahim qaala akhbarana jariir jariir bn cabdillaahi albajaliyu can mansuur bn muctamir can muxamed bn muslim الzuhri bihada اlisnaadi mila riwaayati bni cuyayna wa qaala bicaraqin dembiil baa nabiga loo keenay fiihi tamru timir ay ku jirto wa huwa caraquna azimbiilu zimbiil weeyaan innaga dembiil baan dhahnaa carabiguna zimbiil migtalla waa la dhahaa walam yadkur ma sheegin fadaxika nabiyu sal slam xataa badan anyaabu intaa riwaayadan mutaabacada wadata ma sheegin waa mansuur ninka la yidhaahdo maxamed ibnu muslim ka warinaaya ninka asagaha ah wax mutaabaceynaya oo sufyaan ibnu cuyayna ayuu mutaabaceynaya marka ninkan asaga wax mutaabaceyna mansuur la yidhaahdo riwaayadiisa kuma sugna fadaxika nabiyu xataa badan anyaabu sufyaan ibnu cuyayna iskale ziyaadadaas wa huwa iqa wa iqa maqbuula qaala xadaana yaxya bnu yaxya wa muxamed bnu rumxin bnu muhaajir qala waxaydan akhbaranaa ley xa waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leyt ibnu sacdin alfahmiy can ibn shihaab azuhri can xumayd bin cabdiraxmaan ibni cawf azuhri can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula nin magaciisa maxaan ku sheegnay salamata bnu sakhrin albayaadi ana rajula nin baa waqaca ku dhacay biimra'atihi xaaskiisii fii ramadaana maalin ramadaana maalin cad buu u galmooday macnaa ayadii buu ku afuray wey ayadii buu ku dhacay hadduu si kale u afuro oo markaa isagoo afuran u galmoodo kafaarada ma dhacayso inuuse xeeladeeysto ma bannaano alxiyal ilmamnuuca sharcan bay ka mid tahy oo siduu reerkiisa ugu galmoodo inuu intu biyo cabo cunto cuno tala iga fududeena jimaacuu la aado soo ujeedadiisa ay tahay xiyalka noocaasi xeeladaysigaas ma banaana markaa ninkaasi reerkiisiiba ku dhacay maalin ramadaan fastaftaa rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu masaladii weydiiyey can daalika masaladaas faqaala wuxuu yidhi nabigu hal tajidu raqabatan addoon xorayn ma helaysaa qaala laa qaala wahal tastadiicu ma kartaa siyaama shahrayn laba bilood soonkood qaala laa qaala wuxuu fa adcum sitiina miskiina lixdan miskiin marka quudi ma kari karo saddexdiiba waa ka dhacday hadduu kari waayey marka saddexdiiba nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii markaa loo heli kari baa lagaga bixiyey in laga bixiyey isagoo waxba heli karin yaa waxay tusaysaa tarjumada iyo baabka saa ku soo qofka muqsirka inayna ka dhexaynin qofka mucsirkaa ah inaysan ka dhacaynin bay tusaysaa waa qolada leh kafaarada waa lagu leeyahay hadduu heri waayo xataa maalinla markuu helo ayuu bixinaya halkaasay ka fahmeen maxaa yeele waxba haysanin buu nabiga ka bixiyey sala allah alih wasalam waxba ma haysatid soo maaha waxba laguguma laha ma dhihin qolada kalena waxay leeyihiin hadduu ka bixiyey nabiga calayhi salaam heritaankii bay ka mid aheede miyuu raaciyey orod ciddaana sii laakiin waa lagugu leeyahay kafaarada ogow miyuu yidhi xilligaasna waxay xilli loo baahan yahay in wax loo caddaeyo ninkan taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus qaacidadaasay mariyeen in nabiga calayh salaam uu caddayntii ka daahiya ninkaasi aan garanaynin masalada sharcigaa xilli loo baahanya ma bannaana halkaa waxaad ku garanaysaa marka ninkaasi inaan waba lagu lahayn inaan waxba lagu lahayn kuwa kalena waxay leeyihiin taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja ma ahee waa taakhiiru lbayaani ilaa waqti alxaaja ninkan hadda waxba ma hayo orad oo wixii yaraay xilli yiri sadaqaysadii yirina reerkiibuu la aaday waa gartay marka in wax lagu leeyahay mar allaala markuu helo ayaa loo caddaynaya waqtulxaaja xilligaasay noqonaysaa waa masale niqaashkooda uu furan yahay oo ijtihaadi ah oo culummadu ay isku hayaan laakiin sida axwadka ee ixtiyaadka ah qiyaaskana uu ku jiro waxaa weeyaan maadaamay xuquuq maaliya ay tahay in la yidhaahdo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara oo mar allaala markii uu helo uu iska bixiyo hada huwa aqrab sida ixtiyaadka ah ama qiyaaska ah وxadثna mحamed بن rاafic naysaburi qaal xadثna ciisa isxaaq بن ciisa aلطباc أhbarna malik ibn أنس abu cabdالlah can الزhriي bhada الإsناad أna rajula nin haddana maalik baa wuxuu mutaabicinayaa kula min sufyaan ibn cuyaynata وmansuur ibn muctamir buu mutaabicinaya labadaas mutaabiciy zuhri buu xadiidka ku wareegaya bhada الإsناadi أna rajula nin baa afdara afuray fii ramadaana ramadaan faamara rasuul الlah afdara fii ramadaan taas marka ikhtisaar gaabin baa ku sugan waxaa fasiraysa xadiistu waa isfasiraane muxuu ku afuray afdala fii ramadaan qof kasta oo ramadaan afura ma kafaaradaasa laga rabaa maya waan soo ogaanay ninka asaga ah iyo kafaarada uu ku dhacday iyo wuxuu kafaarada ku mutaystay jimaac bay ahayd waa sida jamhuurtu ay qabaan imaamu maalig baa wuxuu qabaa xataa hadduu cunto cuno ama cabo camdan in kafaaradaas lagu leeyahay buu qabaa liannahu xukunkan cilluu leeyahay cillada waxaa weeyaan intihaak xurmata nahaari ramadaan maalin ramadaana xurmadeedii in la qarariyo lagu dhacay ayaa markaasi ay iska wadaagaan inuu ninkan jimaac ku dhacay iyo inuu maaragtay cunto cunay labaduba waxay iskaga mid yihiin xurmadii ramadaanka inuu ninka asaga ku dhacay marka xukunka asaga waa iskaga mid buu qaba maalik raximah allahu tacaala taana waxaa weeyaan masaladan naska ah ayay jumhuurtu qaateen waa diideen marka riwaayadan afdara fii ramadaan taas ka qaadan karaa ama ay qaateen laakiin waan soo ogaanay afdara bimaada afdara muxuu ku afuray wuxuu ku afuray bijimaac nahaar ramadaan imra'ata xaaskiisiibuu maalin ramadaana jimaacay ilan xadiidkii un weeyaan waxa lagu soo wareejinayo marna la ikhtisaarinaayo marna la tafsiirinayo la caddaynayo faamarahu amarahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu amray an yukafira bicitqi raqaba addoon xoraynteed inuu kafaaro ku bixiyo uma dakara bimidli xadiidi ibni cuyayna sufyaan waa maalik mansuurna sidoo kale u ahaa ibnu cuyaynahaasaa horreeyeyoo la wada hiigsanayaa qaala xadaanii moxamed ibnu raafic naysaburi qaala xadaana cabdurazaq bnu hamaam asancaani qaala akhbarana ibnu junayd cabdilmelikin qaala xadaanii ibnu shihaab azuhri can xumayd bin cabdiraxmaan ibnu cawf azuhriy ana aba hurayrata radia allahu canhu xadaa ana nabiya sala allah aleh wasalam amara wuxuu nabigu amray rajulan nin afdala afuray fii ramadaana oo uu afurkii sana uu ahaa jimaac an yuctiqa raqabatan addoon inuu xoreeyo ow yasuuma uu sooma shahrin laba bilood ow yudcima uu quudiyo sitiina miskiina lixdan miskiin soo maarti riwaayadan duuduubkeeda maalikiyada qaadanaysa dhinac waxay ka qaateen in afuro oo dhan ayi ifdaar oo camdi ah afurtaan oo la afuro oo camdi ah sawaaun ama jimaac ahaado ama yuun ahaanine inay kafaare ay ku waajibayso bidaliil xadiidkan afdara fi ramadaan baa la yidhi wahuwa alcumuum taasay ku qaateen qolada kalena waxay lehin xamlu lmudlaqa cala almuqayad mutlaqan hadda muqayad baa loo hayaa waxaan soo marray jamaaca inuu jimaac ahaa dayib masalada xaggan way ka qaateen tan labaadna waxay ka qaateen kafaarada cindahum atakyiir waa takyiir aw awdani takyiir ku xumbaareen tanna waxaa soo marray isaga oo murataba ah riwaayadaa taa hore ee mujmalka sidiisuba haddii mufasar loo helo kaas mufasarkaa la qaadanayaa wantafa ijmaal ijmaalkiina meesha waa ka baxayaayo lasii haysan maayo lagu sii dheganaan maayo hadduu caddayn kuu caddaato bacda tabyiin ma bannaana inaad kusii dhawaanaato kusii dheganaato mujmal taasaa marka riwaayadaa soo marray baa caddaysay oo fasirtay qala xadaana cabdu bnu xumaydin qaala akhbarana cabdurazaq bnu hamaam akhbarana macmar bnu rashid can zuri bihada isnad naxu xadid ibnu cuyayna qaala xadaana maxamed bnu rumxin bnu muhaajir qaala akhbarana leyt bnu sacdin alfahmiy can yaxya bnu saciid alansaari can cabdiraxmaan bn alqaasim bn muxamed bn abibakr asidiiq can moxamed bn jacfar bn zubayr alasadi can cabaad bn cabdilaahi bn zubayr alasadi can caaishata radia allahu canha anaha caaishata sidiiqa radia allahu canha qaalad waxay tihi jaaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulilaahi buu u yimi sala allah aleh wasalam waa salaamata bnu sakhran albayaadi oo riwaayadanna waxaa la dhahaa cilmu musalax alxadiid kii hore ayaa warinayay saxaabigu yuu ahaa abu horeer samayn haddana musnad musnadu man musnadu caaisha marka xadiidkan oo kale haddaad musnadu axmed aad ka raadinayso xaggeed ka raadin ya caaisha musnadkeedana waad ka raadin kartaa musnad abu horeerna waad ka raadin kartaa ayb laakiin markay sidaas yihiin oo xadiidka matnigiisana isku mid yahay maxaa la yidhaahdaa ya mutaabaca maa la dhahaa shaahid baa la dhahaa shaahid farqiga u dhexeeya mutaabacadii shaahidkana waxaa weeyaan ruwaadda maacadda saxaaba wixii ay isku mutaabaceeyaan ooy isku waafaqaan mutaabacaad baa la dhahaa iyadaas maraatib noqoto mutaabaca qaasira iyo mutaabaca taama ayay u qaybsantaa laakiin haddii saxaabadu ay yihiin laba adii xadiid oo matrigooda isku mid yahay oo laba saxaabi ay kala warinayaan shaahid baa lagu fasiraa musalaxaadka iyo xeerarka ahlulxadiidka xagga riwaayada waa inaan fahanaa ilan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan axaadiista mudawalada ee sanadka leh labay u qaybsantaa cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya wixii sanad ku saabsan iyo axkaamtiisii iyo masaa'ishiisii waxaa la dhahaa cilmu alriwaaya wixii matniga iyo axkaamtiisii iyo masaa'ishiisii mustamadaadka ah ee fawaa'idiisa ka midana waxaa la yidhaahdaa cilmu diraaya ayaa la yidhahdaa cilmu diraaya ayaa la yidhahdaa xataa tafsiirka qur-aanka waa soo galaayo kutubu tafaasiir qaar waxaa ka mid a tafsiirkooda kulmiyey bayna alriwaaya waadiraaya alimaamu shawkaani kitaabkiisa tafsiirka ah ayaa la dhahaa jamaca bayna alriwaaya waadiraaya xadiista isaga uu kulminayo uu ku fasirayo xadiista uu qur-aanka ku fasiro tafsiir shawkani yaa sheegi kara magaciisa fatxu lqadiir axsanta ayib qaala raximah اllahu tacaala caaisha riwaayadan qaalad waxay tidhi jaءa rajulu nin baa yimid ilaa rasuuli اllah nabiga calayh salaam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ixtaraqtu waan gubtay ayuu waan gubtay nabi allow liannahu macsiyada iyo dembigu gubasho iyo naar iyo cadaab ayay dhaxashiisaa qofka marka wuxuu leeya waan gubtay midda kale dembiga iyo macsiyada qofka muslimka ah ee danqanaya gubasho iyo xurqo iyo xanuun bay ku haysaa xanuun bay ku haysaa oo uu ka xanuunsan uu ka danqan uu la walbahaari uu la ooyi ninkaa weliba waxaa soo arortay bacda inuu tibaha iska rifay oo maryaha iska jeexay oo carro iskaga shubay sida markaa musiibo qofka ku dhacday oo kale waa musiibo ileele waana la ogol yahay oo culummada waxay ka hadlaan shaqu اljuyuub iyo ladmu اlkhuduud in jeebka la jeexjeexo dhawanaa la iska garaaco markii musiiba dunyawiya qofka ku dhacdo ma banaana laakiin musiiba diiniya markay qofka ku dhacdo inuu uu muujiyo asaf iyo walbahaar iyo murug oo uu dhulka isla dhaco waxay tusaysaa toobadiisaas inay run tahay nidaamadiisa iyo xasradiisa iyo shallaytadiisuna ay ka dhab tahay oo waxay ka mid tahay shuruudda toobada waxaa ka mid a ah annidaam ayaa ka mid a ah. ninka marka waa cabaadayaan qaala rasuulu llahi sala alla alay slam baa wuxuu yidhi lima oo maxaad ku gubay waa gubtaha tir maxaa ku gubay qaala wuxuu yidhi watiitu imra'atii naagtaydii baan ku dhacay fii ramadaana maalin ramadaan nahaaran maalin ramadaan baan ku dhacay buu leeyahy ah, saasaa la gubtay dembi weyn baa ku dhacay waa xaaskiisii iyo zawjadiisii u bannaaneed laakiin soon daraaddii looga xarrimay ka warran qofkii marka macsiyo iyo dembi islaanaantiisii ahayd oo muxaram ah xaaraam ka ah ku dhacay ka warran ninka ninkii naartiisii xaalaasha u ahayd ku dhacay xilli yar oo kumeelgaar oo la yidhi maalinta ramadaanka un iska ilaali ayaa xurqo iyo gubasho iyo halaag iyo cabaadkaas ka baxaya oo kafaarada intaa leegna dusha laga saaray famaa baalu ka zunaatu wazawaani kuwa zinada iyo macsiyada ku dhaca foolxumada ay ku dhaceen ka waran foolxumo aad u weyn wey qur-aanka xataa wuxuu ku tilmaamay faaxisha ayuu ku magacaabay faaxisha faaxisha walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha wasa'a sabiira waddo la qaado oo qof uu qaado waddada oogu xun baa lagu tilmaamay zinada iyo macsiyada iyo galmada xaaraantaa ah. jid la qaada ka oogu xun weeyaan oo baabi'inaysa qofka diintiisii iyo caafimaadkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo mujtamacii wanaagsanaa ee muslimka ahaa intaba wasakhaynaya wey saas darteed xalka shareecada ay ka gaadho waxaa weeyaan xad culus oo ah boqol jeedal haddii uu reer soo maray oo uu reerkii uu soo maray iyo guurkii xalaashaha ku fillaan waayeyna in la dahiro oo mujtamac laga dahiro oo dhagax lagu dilo waa xumin faaside si kaleoo lagu dahirin kara male marka ninkan marka wuxuu leeya reerkaygii baan u galmooday maalin ramadaan sidaa darteed waan halaagsamay qaala nabiga wuxuu yidhi tasadaq tasadaq tasadaq tasadaq waa ta'kiid wey ta'kiid lafdi qaala wuxuu yidhi maa cindii shay waxba ma hayo faamarahu nabigaa amray an yajlisa inuu iska fadhiisto bal iska fadhiiso fajaa'a waa yimid waxaa nabigu u yimid carqaani laba dembiil fiihamaa acaamu raashin ay ku jirto fa amarahu rasuulu lah sal slam baa amray an yatasadaqa biiru ku sadaqaysto mid ka mid aho shan iyo toban saac ka koobneed ayuu yidhi sadaqayso qaala waxadaanaa maxamed ilmuhana aqbarana cabdulwahaab athaqafi qaala samictu yaxya bnu saciidin yaquul aqbaranii cabdiraxmaan bnu qaasim ana muxamed bn jacfar bn zubayr ahbarhu ana cabaad bn cabdilahi bn zubayr xadaahu anahu samica caaisha radi allahu canha taquul ataa rajulu ila rasul sal slm nin baa nabiga u yimid fadakara xadiid walaysa fii awali xadiid tasadq tasadq walaa qowluhu nahaaran intaa kuma sugnaa raggaa kale xadiiska ay wariyeen waa ku sugan yihin qala xadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxin almasriyu qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi qaala akhbarana camr bn xaarif masri ana cabdiraxmaan bn اlqaasim intaba waa masriyiin qala xadahu ana muxamed bn jacfar bn zubayr xadahu ana cabaad bn cabdillaahi bn zubayr xadaثa labadan danbadariw annahu samica caaishata zawja nabi sala allah alيh wasalam taquul ataa rajulu nin baa u yimid ila rasuuli lah nabiga calayh الsalaatu wasalaam fii masjidi masaajidka fii ramadaana maalin ramadaana faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ixtaraqtu ixtaraqtu waan gubtay waan gubtay waan ololay fasalahu rasuululahi sala alla alay slam baa weydiiyey maa sha'nu xaalkiisa wuxuu yahay war maxaa ku gubay faqaala wuxuu asabtu ahli reerkaygii baan ku dhacay oo jimaacay qaala tasadaq waa halin ramadaana haddii on loogalayn in reerkii loo galmoodo tasadaq buu marka kafaaro bixi faqaala wuxuu wallahi baan ku dhaartay yaa nabiyallah maa lii shay waxma ma haysto wamaa aqdiru calayhi mana karo wax hadda aan gacanta ku hayaana ma laha wax aan awood u leeyahay inaan soo kasbana ma jirto qaala wuxuu yidhi ijlis fadhiiso fa waa iska fadhiistay fa huwa calaa daalik sidaa asagoo ku sugan aqbala rajulu ninbaa soo qaabilaya suuqu kaxeenaya ximaaran dameer calayhi korkiisa dacaamu raashin saaran yahay raashin dameer raashina nin wadaa yimid faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi ayna almuxtariqu aanifa awa kii mar dhow gubtay ee kii lahaa waan gubtay away ee dembiga lagu halaagsamaayo ku dhacay faqaama rajulu ninkii baa furuq yiro istaagay isla markiiba faqaala rasuulu llahi sal l slam baa wuxuu yidhi tasadaq bihaada hoor timirta kafaalada iskaga bixi faqaala wuxuu yaa rasuul allah akayranaa ma annaga waxaan ahayn reerkii baan ka imaado dabka u shidneen fa maan ku dhaartay innaa annagu la jiyaacun waan gaajaysannahay maa lanaa shay waxba ma haysanno qaala fakuluuhu ordayo cuna marka saasuu nabig sala allah alay slam raxmatu rasuuliillaahi wa ra'fatih naxariista nabiga sala allah alay slam bay ka mid ahayd carruur baa gaajaysanoo baahan tartiibu alawaliyaat si ay wax u kala horreeyaan wixii markaasi wakhtigiisii la joogo baahidiisi ay taagan tahay iyo waxaa baahidiisu ay yar dambayso sida loo kala hormariyo fiiri orod carruurta ballagaad adiga taadana xilli si may noqone baabun wuxuu ku saabsan yahay jawaasu sawmi soomku waa bannaan yahay walfidru inaad iska afurtana waa bannaan yahay fii shahri ramadaana bil ramadaan lilmusaafiri bay u bannaan tahay labadaba fii kayri macsiyatin macsiyo kayrkeedna safarkiisa u yahay nin musaafiroo safray safartiisuna ayna macsiyo ahayn safaro macsiya qofka hadduu safro oo macsiyo u safro ama xumaan iyo zino ama tuugannimo ama dil iyo wax inuu dad wax soo yeelo safartaasa waxaa la dhahaa safaru macsiya la dhahaa safaru macsiya haddaynan ahayn wuxuu qaadanayaa rugsadii ilaahay oo musaafir hadduu yahay fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale ayuu iska qadayn wuu iska afuri karaa laakiin haddii safartiisa safaru macsiya tahay loogu kaalmayn mahayo oo ruqastaa ilaahay u bixiyey asagii oo dembiile ah la siin mahayo xadiidka kuma cadda lafdiga noocaas oo fii kayri macsiya iyo kama hadlaayo aayadda qur-aankana kama hadlayso aayaddu waxay tihi faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar xadiidkuna sidaa bay ka hadlaysaa qofka musaafirka inuu iska afuri karo lama kala qaadeen macsiya iyo khayru macsiya laakiin waxay raadi fiirinayaan culummada yani e, waxaa e, qofkan maaragtay e, afurkan laleeyahay afur waa ruqsa waa rafcu mashaqa mashaqadii oo laga kor yeelay marka icaanada iyo kaalmadaas ma mudna qof macsiyo iyo dembi ku fulinaya safarkiisaasi ma mudna in lagu kaalmeeyo oo xumaantiisi lagu kaalmeeyo ma dhacayso wa calayhi qofka musaafirka ahee safartiisa ay macsiyo tahay laa yaahudu rukas jamiican rukasu safar safarka ruqasiisa maxaa ka mid aheed inuu hadduu soon ay tahay waa furo salaadihii inuu qasriyo ama jamciyo yaa u bannaanaa masxu lkhufayn akara min yowmayn wa leyla inuu khufaynkiisa qofka kor ka masaxo siisihiisa habeenay maalin ka badan saddex beri iyo habeenadooda loo ogolaya safar darteed waxaasoo dhan waa laga kansalaya hadduu safar macsiyeya ilaa an yatuuba ila allah inuu ilahay u toobadkeena mooyeene haddana qayd kale uu ku xidhay mutarjimka wuxuu leeyahay idaa kaana safaruhu marxalatayn hadduu safartiisa yahay marxalatayn laba marxalo oo ilaa siddeetan kilomitr toddobaatan kilomitr hadday tahay markaasuu deen xukunkii musaafirka qaadan oo axkaamatu safar ay ku dureeraysaa tanna xadiidka kuma cadda aayaddana kuma cadda xadiidkana kuma cadda oo qofka musaafirka ah ee laba marxalo safarkiisa ay tahay ha haska afuro xadiid kuma arkaysid muxuu ahaa aayaddii qur-aanka ahaydna musaafirka in lagu xadeeyo marxalatayn kamayna hadlin faman kaana minkum mariidan oo calaa safar bay tihi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati salaadda gaabinteedana idaa darabtum bali haddaad safartaan intaba laakiin bacda muxuu ahaa aqwaal saxaaba iyo safaraadka safaryaadka nabiga alai slam meelaha qaar uu safray oo uu salaadaha gaabiye ama uu afuray iyo kuwaasay ka qaadanayaanoo culimmada qaar kale caam weeye safarkaas la kala qaadi mahayo ama ha dheeraado ama ha gaabnaado arrintaa ayadaa ku doodaysa waxay leeyihiin masaa'isha ayadaa waaqacatulcayn bay ahayd oo laakiin ma aheen shay lagu qayday may ahayn xaalad dhacday nabiga alai slam uu safray hadduu intaa ka gaaban ama ka dheer uu safri lahaana saa muu yeeli lahaa calaa kulli xaal masaladan ku saabsan safarka waxay ka mid tahay masaa'isha loo celiyo caadada iyo curfiga loo celiyo wey curfiga iyo caadada loo celiyaa wax allaala wixii lagu magacaabi karo safar lagu magacaabi karo hebel awey waa safray la dhihi karo ayuu waxaa ku dhacaysa axkaamtii safarkao dhan salaad oo la gaabiyo la jamciyo soonkooda afurto masxu cala alkufayn ayaam walayaaliyihina intaba waxaad wada qaadanaysaa axkaamta safarka maa yusamaa safaran curfan wa caada wixii caadada iyo curfiga dadka safar lagu magacaabi karo sidaas weeyaan sidaa u xoog badan tahay inta kale wax nas ku cad looma hayo musaafo looma hayo wax daliilaho ku cadoon marfuuc ila nebi sal slama looma hayo qaala marka wuxuu kaana safaru marxalatayn faakara wa ana alafdala buu ku leeyahay afdalka liman ataaqa qofka kara bilaa dararin darar la'aan qofka isagoo musaafara soomi kara wax dhibaata inay ka soo gaaraynin waxaa afdala an yasuuma inuu soomaa fadli badan waliman yashuqu calayhi qofkuu dhibaayo soonka hadduu musaafir yahay an yaftur inuu afura u fadli badan qofka laakiin soonkaa uunan dhibayn waa musaafir lakin wax soon dhibaata u ka gaarayo ma jirto inuu iska soomo ayaa u fiican sababta maxay tahay inuu soomo ay u fiican tahay xaalaan sheegnan marinaya kow ilaa afar sababood baa la sheegay midda koowaad maxay tahay ah. aywa fadiilata zaman zamanka ramadaanka ka fadli badan maalmaha kaleed qadaynayso ramadaanka fadli badan laba ya kor uqad ya baraatu dima baraatu dima muxuu ahaa inaad soonto fi safar iska kale iska wadato asrax bilbaraati dima asrax dimadii iyo waajibkii ku saaraa oo iska kor yeeshay waxaad noqon doonta lama oge waa laba saddex ya yaa mid kale sheegi kara ya ashal sidaasaa u sahlan oo marka qada ay noqoto culayska kaa soo gaadha qadaha dadka wada afuraan oo cunto cunaaya inaad qadayso culays badan bay kugu gaaraysaa walidaalika dad badan baa maalmihii qadaha lagu lahaa dib ugu soo noqonin dibba ugu soo noqoninba sidii kaga tagtay marka culays badan bay iyo ka dareemaan waa ku adag tahay marka inaad iska wadato marka wakhtigeedii ayaa fiican qodobka afraad u muhiimsan ah. sheekh xasan asagu dhinac kale falsafo kaleu galay marka waa waa waxaa weeyaan waad ku mahadsan tahay ayib arrin kale oo yani dadka hadda iska afuraan musaafiriinta mujtamici baa arkaayo oo dadka muqaaxida ku jira musaafir iyo musaafir la-aan lama kala ogo oo dadkii baa ku dayan oo fasaad baa ka dhalan buu yidhi waa faa'iido iyadana meesha ku jirta gaar ahaan marka dee aad hataa cunto cunayso ood musaafirta oo lagu ogolyahay waa in dadka hortiisa aad cunto ku cunin inaad ku cunin weeye yani lama garanayo inaad musaafir tahay in kale laguma inaad musaafir tahay lama oga marka inaad tidhaahdo musaafir baan ahay qaar muqaaxya shitaano dhahaan musaafirkaan siinaynaa baab baa meeshaa ka furmahaya imtiaalu nabiy sala alla alay slam ficilkii nabiga nabiga calayh salaatu wasalaam isagoo musaafira ayuu soomay weliba waqhti ay qoraxda aad u kulushahay wamaa fiinaa saa'imun ilaa rasuulullaahi wa cabdullaahi ilaa rasulullah abdullahi bin rawaxa labadaas mar ay soomanaayeen saxaabada intooda kale ay soonka xajin waayeen ayadana way dhacday laakiin markay mashaqo imaato oo qofkii uu tabar dhigo oo uuna soomi karin safartaa darteed iyo culayska ka soo gaarhaya marka ayadaa waxaa weeyaan inuu afuro ayaa la rabaa bale waajib bay markaa noqonaysaa inuu birina ma noqonaysa xadiikaas imaan doona laysa min albiri siyam fi safar ayaa imaan doona qala xadana yaxya bnu yaxya wmuxamed bn rumxin qaala akhbarana led xaw xadana qutayb bnu saciid xadana led an bn shihaab an cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba can ibni cabaas radi allahu canhuma anahu ahbarah ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam kharaja waa baxay caama alfatxi fii ramadaan sanadkii maka la furtay bil ramadaan bay ahayd dagaalkii bederra bil ramadaan buu ahaa guulaha waaweyn ee islaamka u gaadhay labadaasa waxay ahayd labada ugu waaweyn bay ka mid ahaayeen bader yowmalfurqaan gaaladii maalintii la samriyey oo waxayna filaynin ay ku dhacay muslimiinta oo mustadacafiin oo iska tabariyar in ayaga oo isqaadqaadayo kun ciidankooda kun dhan yahay in odayaashoodii iyo madaxdoodii iyo hoggaankoodii la laayay toddobaatan toddobaatanna la qafaashay ayagoo qaxootiya qaxooti ah oo nabiga calayh salaam saxaabadiisa ay wadaan madiine la geeyey dayib yowmalfurqaan ramadaan bay ahayd maalintaasi bil ramadaan fadxu maka oo ah dee caasimadii muslimiinta ee muqadasadaheed maka almukarama gacantii muslimiinta ee ku soo noqotayna bil ramadaan bay ahayd marka lama ma yaqaana islaamka waa ramadaan oo waa la jiifi oo wax walba dib baa loo dhigi oo bisha ramadaan lanaga baxdaa la dhihi ma jirto bisha ramadaan howlaha iyo shaqadu waa inay sidooda ku socdaan oo aan waxba maarata loo hambaynin cibaadada iyo daacadana ay socoto soonka maalintii iyo salaaddii habeenkii shaqadiina la qabtoo la wado dayib kharaja caama alfatxi fii ramadaan waa soomanaa nabigu xataa balaqa alkadiid ilaa uu ka gaaray meesha kadiid la yihahdo cusfaan iyo qudayd meel u dhexaysa weeyaan uma afdara kadib buu nabigu afuray marka casiimadii iyo ruqsadii labadaba uu qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana saxaabatu rasuuli illaahi waxay ahaayeen sala lla ly slam yatabicuuna kuwa raaca alaxdaa faalaxdaa shayba shay uu ka cusub yahay min amrihi nabiga amarkiisa amarka nabiga hadba midka dambay qaadan jireen marka in la afuri karo intii la soomay oo waajibkii hore iyo casiimadii lagu socday kadibna ruqsada in la qaadan karo facidatu min ayaamin ukhar la qadayn doono arrintaasi way suganta marka alaxda bilxadi waa saas qaala xadadana yaxya binu yaxya abubakr bin abi shayb wa naaqid waisxaaq bin ibrahim can sufyan can zuhri bihada islam midla qaala yaxya wuxuu yidhi qaala sufyaan laa adri ma ogi min qowli man hu laa adri ma ogi min qowli man ah. qofka hadalkiisu uu yahay huwa kelimadan ayada ah yacni wa kaana yuukhadu bilaakhiri min qowli rasuli llah sal slam hadalkaas ninka iskale ma garanaya buu leehay zuhri waan arki doonaa zuhri baa iskale maxamed bin shihab zuhri xadaanii maxamed bn raafici qaala xadaana cabdrazaq akhbarana macmar can zuhri bihada isnaad qaala zuhriyu wa kaana alfitru in la afuro intii soonkii bishii ramadaan la safro in la afuro oo ruksadii la qaato yaa aakhira alamrayni labada amar u dambaysay oo in la soomay baa nabigu la yimid kadibna afur buu ka dambaysiyey wainamaa yuukhadu waxaa la qaadani min amri rasuuli llaahi sala allah alay slam nabiga amarkiisa iyo umuurtiisa iyo shu'uuntiisa bilaakhiri midka dambe falaakhiri hadalka kasii dambeeya ayaa la qaadan oo ama naski buu noqon ama xamlu mudlaq cala almuqayad buu noqon ama takhsiisulcaam buu noqon marka hadalka dambe qaala uhri zuhri baa wuxuu yidhi fasabaxa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu ku waabariisay makata maka lialaai casharata leyla saddexiyo toban markay bishii ramadaan saddex iyo toban habeen khalad markay tagtay min ramadaana ramadaan yuu nabiga calayh salaam maka almukarama galay waxadanii xarmalata bnu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shaab bi hada lisnad mil xadiid ilayh qala ibn shaab fakaanuu yatabicuuna waxay raaci jireen alaxdaa falaxdaa hadda mid shayba shay uu ku cusub yahe ka dambeeya min amri amarka nabiga calayh salaam wa yarawnahu waxay arki jireen annaasikha naasikha midka dambe weeyaane almuxkama bay u arki jireen inuu yahay midka muxkamka ee lagu xuguntabi ee xukunkiisa la qaadan ee sugan waa naasikha mansuuquna muxuu noqday marfuuc waa la kor yeelay muxuu ahaa rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin yaa nasakh la yidhaahdaa kii dambaa marka wuxuu noqonayaa raafic oo naasikha muxkamna waa la yidhaahdaa kan la nasakhayna mansuuq buu noqon waxadaana isxaaq bn ibraahim qaal laakiin hadda naasikh maaha waxaa la dhihi karaa akhdu ruqas oo hadda in qofka uu soomana waa u bannaan tahay inuu ruqsada qaatana waa u bannaantay inu soomana wa can mujaahid ibni jabrin cadaawus ibnu kaysaan can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal saafara rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa safray fii ramadaana ramadaan fasaama waa soomay xataa balaqa cusfaana ilaa cusfaan uu ka gaadhay marra qudeed mar kudeed mar cusfaan cusfaanka marka caam ah waa mandiqadii mandiqadii weeye waxyaalihii raactuulooyinka raacsanaana kudeed baa ka mida uma dacaa biinaa'in weel buu nabigu u yeedhay fiihi sharaabun sharaab ku jiro fa sharibahu waa cabay nahaaran maalin yaraahu naas dadka inay soonkiina wuu dhibayaa saxaabadii oo xilli kulul bay ahayd kuleel bay ahayd dadkuna adiga ku fiirsanayaan rasuul allow markaasuu nabigu tusay inay bannaan in la afuro ayagoo arkayuu nabiga afuray sala allah alay wasalam uma afdara waa afuray xataa dakhala maka ilaa maka uu ka galay marka xataa dakhala makada qaayadaasi maa macnaheedu inuu markuu maka galay uu nabigu soonka sii waday maka markuu galayna nabiga calayh salaam uu afuraa ma soomin ma soomin liannahu intii maka uu joogay nabiga calayh salaam wuxuu ku jiray shaqadii iyo tartiibaadkii iyo maka de waa la qabtay tamshiid bay u baahan tahay in la sifeeyo iyo in nidaam loo sameeyo oo yaa ka noqonaya magaaladii madax ka noqon imaamadii iyo masaajidkii lagu wareejinoo gacanta ku qaban iyo umuurihii tartiibaadkaaso dhan buu ku jiray nabiga calai salaam kadibna waa kay ka sii baxay ee iyo xunayn iyo awdaas iyo daa'if waa kii aaday nabiga alai salam isla sanadkiiba isla bilihiiba isla dilqacdo waa kii soo noqday oo cumraysta nabiga calayi salam jiciraana sala allahu caleyh waaalih wasalam marka howlahaasoo dhan buu ku jira nabiga sala allah aleh wasalam waa la afuray qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi fasaama rasuulu llah nabiga calayh salaam waa soomay waa afdala waa afuray faman shaaa qofkii raba saama waa soomi karaa isagoo musaafira waman shaaa qofkii rabana afdala waa afuri karaa aday kugu xidhan tahay tabartaada iyo awooddaada hadday kuu sahlan tahayna iska soon waa fiican tahay hadday kugu culus tahay oo mashaqo ay tahayna rugsadii ilaahay qaado waxba ay iscadaabin waxadaana abuu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaana wakiic bnu jaraax wakiic ibnu jaraaxin aru'aasi can sufyaan athawri can cabdilkariim can daawuus can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal laa tacib ha ceebaynin calaa man saama qofka sooman isagoo musaafira ha ku eedaynin walaa calaa man aftara qofkii afuray isagoo musaafirahna hadhin maxaad u afurtay maxaa yeelay qad saama rasuulullah nabiga calayh salaam waa soomay fii safari safar wa afdala waana afuray intaba waa dhacday labadaba waa bannaan tahay akhdulcaziima warukhas labadaba hadday mashaqo jirtana ilahay rukastiisa in la qaataa fiican xadaanii moxamed almuhana alcanasi abu muusa قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد محمد جعفر الصادق محمد الباقر محمد الباقر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج waa عام الفتح اlfatxi sanadkii maka la furtay ilaa makata maka غزوة aaday qaswaة fatxu maka jihaadkii fii ramadaana bil ramadaan bay ahayd fasaama waa quraac alqamiim ilaah ka gaaray yacni waa buur meesha ku taallay sankeeda wey sankaa buurtaasi quraac qamiim la yidhaahdo halkaas oo cusfaan raacsan kudaydna si gaar ahaaneed meeshaas la dhihi jiray fasaama annaas dadkii baa soomay uma dacaa wuxuu nabigu u yeeray biqadaxin dhiil min maa'in biyaa buu keena farafacahu kor buu u qaaliy xataa nadara annaasu dadkii oo dhan baa ilayhi nabiga fiiriyey way arkayaan uma shariba waa cabbay suu u tusa in la afuri karo wixii oo la sooman yahay safar haddii aad tahay oo musaafir aad tahay faqiila lahu waxaa lagu weliba xilligan mashaqo adag baa markaa jirto xanuun cadowgiina waa loo gelayaa waa loo dhowaanayaa in xoog iyo awood ay yeelataa la rabaa markaas hallaa afuro wey faqiila lahu waxaa lagu yidhi bacda daalika intii nabiga uu afuray kadib baa waxaa lagu yidhi ina bacda annaas dadka qaar baa qad saama weli sooman nabi allahoon adiku raacin fa qaala nabigu wuxuu yidhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaat dadka ayagae amarkaiga aan qaadanin ee xaaladdaa mashaqada ee xarajkaa weli ku sii sooman gaar ahaan xilligaa la rabay in xoog loo yeesho cadowga iyo muqaawamada sii soomane dacf iyo tabardarri raba inay ciidanka ay la galaan kuwa ayagaa amardiiday la yimiid cusaad wey yani xilligaa cusaad waxay u noqdeen lihadi alasbaab nabiga amar buu bixiyey hadda laba mashaqo daran baa jirta saddexna waxaa weeyaan cadowgii baa loo gelaya oo cadowga haddii aad adoo tabar ahaynin oo ooman oo gaajaysan oo indhihu ku diraandirayaan dee nin soo dhergay oo feedhaha soo buuxiyey ma kama hortegi kartid marka waa inaad afurtaa waa inaad afurtaa oo inakum talqawna alcaduw baad imaan doonta cadow baad ka hortegaysaan oo la kulmaysaan la kulanka cadowa lala kulmaayaaba xataa lagu afuri walow yaada musaafir ma haddii magaaladii xataa la jooga cadow soo galaan oo dagaal uu dhaco oo ay noqota haliska celiyo wixii ood musaafir ahayn baad afuraysaa limuqaawamati alcaduw bacdu ahlilcilmi saasay ku tageen sheikhulislaam ibnu taymiya ka mida markii nimankii tataarka ah ay soo weerareen magaaladii dimishq ibnu taymiya raximah allahu tacala culimmadii waaweyneedee reer dimishkibu ka mid ahaa yaa wuxuu fatwooday in la afuro markay dhaheen waa bil ramadaan baa joognaa ciidanki waa wada sooman yahay cadow iskama celin karo aan dib iskaga dhiganna dagaalka oo inaan hub alla afurin buu fatwoodoo la yidhi halla afuro isagoo arkaayo kibis wata xanjeero wata ayuu dagaalka galay dagaalkiibuu galay oo ablaa bala'an xasanan dagaal aad iyo aad cajiiba iyo geesinimo iyo shajaaca ayuu muujiyey maalinta ayaga oo muslimiintana laga rogay muxuu ahaa dimishqi kibistaasu wadaa u tusaya ciidankii uu tusaya ninka caalimkaabaa afuray annagana aan furro ayaa la leeyahay marka waa madlabka sharciga ah iyo difaaca iyo diinta koryeelideeda daraaddeed ayaa loo afurayaa shareecadeennan maqaasideeda waa ka mid oo in markaa umuuraha la fiiriyo ahamiyaadka iyo tartiibaadka ay kala leedahay laakiin wax basiidao macno la-aana ayaabay dadku iskaga afuraan markay xoogow culaysa dareemaan bil ramadaan baa la joogaa kambeen baa jira kambeen ayaa jira markaasaa waxaa laisla dhacayaa biyihii biyihii baa laisla dhacayaa bishii ramadaan xurmadeedii iyo xaqeedii hebel baan u kaabeengaraynaya ma loo afuri karaa muxuu hormarin oo soo kordhin muxuusa dibdhigi maadaa yuqadimu maadaa yu'ahir qofka asaga ah ma u malaynaysaa inuu la imanayo bimaa lam taatihi alawaa'ilu marka in waajibkii rukniga islaamigahaa wixii oo wax sharci ah iyo wax madli oo sharci oo diinoo la haysta ay jirin ciyaar iyo dhaanto loo afuro ciyaar iyo dhaanto in loo afuro oo dadkii muslimiintaha ee intaasi soo soomi jiray ee muslimiintaha ay bishii ramadaan xurmadeedii ka tagaan oo iska cabbaan oo iska cunaan oy dhahaan shaqan ku jira waxa waxaa weeyaan istihzaa bidiin illaah diinta ilaahay baa si cad loogu jeesjeesay oo loo xaqiray oo loo daraaba oo loo yasay diinta ilaahay oo la jeesjeeslagu jeesjeeso oo si cad oo calanah loogu jeesjeesana dhibaatay keentaa in lagu gaaloobaaba dhacdaba ah bilaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun yani in dadku ay dhahaan waa bannaan tahay hadduu qofku iskaba afuro oo halkiisa la waxba hadle lakiin inay la jahraan oo dhahaan afura waa gaaloobaya khatar bay geeli kartaa istihzaa bay noqon kartaa wuxuu kaloo noqonayaa mujaahir kullu ummati mucaafa ila almujaahiri ummadda nabiga alay wuxuu yidhi waa la wada cafiin kuwa la jahra dembiga mooyaane bannaanka la soo dhiga in qarsanayn xushanayn waxyaalahaasoo kale looma afuri karo ayib waxadaanaahu qutayba bnu saciidin qaal xadaana cabdulcaiiz can daarawardi can jacfari bihada isnaad wazaada faqiila lahu ina naasa dadkii qad shaqa calayhim asiyaam soonkii baa dhibay wainamaa yanduruuna fii ma facalt waxaad adiga samaysa unbay fiirsanayaan fadacaa wuxuu nabigu u yeedhay biqadaxin dhiil minmaa inbiyaa bacda alcasr casrka gadaashiis bayna ahayd wxuu casr gadaashiis la joogo waqhtigiiba dhow yahay ayuu nabigu wuxuu rabaa inay ku quus qaataan oo la ogaado in rugsada la qaato inay fiican tahay fii hadi alxaala xaaladdan oo kale waa afuray xadaana abubakr bin abi shayba wa moxamed bin jamiican can moxamed bn jacfarin qaala abubakr xadana qudar can shucba can moxamed bn cabdilaahi cabdiraxmaan bn sacdin can moxamed bn camr bn xasanin can jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam muxuu aha fii safarin safar fa ra'ahu rajulan nin buu arkay qad ijtamaca annaas dadka ay ku soo aruureen calayhi korkiisa nin dadka ku soo aruureen waqad dullila calayhi loo hareeyey oo loo dallaalimeeyey oo maryo iyo geediya lagu dulhayo meeshan dhacay faqaala wuxuu yidhi maa lahu maxaa ku dhacay ninkan ninka meesha yaalla ee sirirsan ee suuxsana dhacay maxaa haleelay qaaluu waxay dhahen rajulun huwa rajulun waa nin saa'imun sooman oo <clears throat> soonka dartiibuu la dhacay oo la siriray faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laysa albira an tasuumuu fi safar biri iyo samafal iyo daaciya khayr kuma jiro an tasuumuu inaad soontaan fi safari safar gudihii ashaa fiiri hadda fi safari asafar fii hadi alxaala safarka oo idil ma ahee safar oo xaaladiisa ay sidan tahay oo qofka dhibaato iyo mashaqo adag uu ka soo gaari ou laba dhacay oo la suuxi oo la siriri soon la soomay birri kuma jiro dhaaca ma aha laakiin safaroo idil ma aha oo nabigaaba soomay calayhi salaatu wasalaam mana dhici karta in la yidhaahdo safaroo idil soonka la sooma biri ma aha nabigaaba soomay sala allah aleh wasalam marka waxaa weeyaan haddii ninkaasi wuu dhacay waa kaas waa sakaraad xaaladaasoo kale lama ogolo waa inuu iska afuraa xaddaana cubaydاllahi bnu mucaadin qaala xaddaana abi qal xadana shucbata can muxamed bin cabdiraxmaan qaala samictu moxamed bin camr bin xasan yuxadid anhu samica jabir bin cabdilahi radi allah canhuma yaquul ra'aa rasuulu llahi sal l slam rajulan bidni nin buu arkay xadiidka hore qaala xadanahu axmed bin cuثmaan annawfali qaala xadana abu daawuudin can shucbata bi hada isnad naxw awsaad qaala shucba wa kaana yabluqnii waxaa isoo gaaray can yaxya bin abi kaiir annahu kaana yaziidu fi hada alxadiid xadiidkan wuxuu ku ziyaadin jiray ziyaado wafii hada alisnaad iyo sanadkan annahu qaala wuxuu dhihi jiray calaykum biruqsat illahi inuu nabigu yidhi ruqsadii ilaahay qaata faciddatu min ayaamin ukhar iska afura alladii rakasa lakum ilaahay idiin ruqseeye qaata waa rugsa haddaad musaafirta inaad iska afurteen qaala falammaa sa'altuu markaan weydiiye oo idhi ziyaadadaasi waad sheegi jirtay hadda ka hor lam yaxfadhu muunan xifdinna waaba iska iloobay qaala xaddaanaa hadaab bnu khaalidin qaala xaddaanaa hamaam bnu yaxya qaala xaddaanaa qataada bnu dicaama can abi nadrata can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qazownaa maca rasuuli illaahi sala allah alay waslam nabigaan la duullama ciisa iyo toban beri markay madlad ka tagtay min ramadaan bishii ramadaan fa minaa waxaa naga mid aha man saama qof sooman wa minaa waxaa naga mid aha man dad afdal iska afuraa falam yacib isaa'imu kuwii soomana maynan ceebeynin cala lmufdiri kuwii afuraa wala lmufdiri kuwii afuraana cala saa'imi kuwii sooman maynan afurin leannu intaba way iska bannaan tahay xaalatulmashaqa markii la gaadho unbaa in la afuro ay tahay iyo culays halkay kaa soo gaarhay qaala xadaana moxamed bin abi bakr almuqadami qaala xadaana yaxya bnu saciid alasari an altaybiy sulaymaan ataybaxaw xadaana muxamed bn muana qaala xadaana ibnu mahdiy cabdiraxmaan xadaana shucba waqaala muana xadaana abu caamir alcaqadi xadaana hishaam waqaala muana xadaana salim ibn nuux xadaana camr yani ibn caamir xaw xadaana abubakr bn abi shayba xadaana maxamed bn bishr ascid kulluhum can qataad bn abi risaaq naxwu xadiid hamaam hamaam bnu yaxya riwaayadiisii baa la wada mutaabacinayaa qataadaana laiskugu imaaday oo sheekha sanadka uu ku wareegaya qataado bnu dicaamo wey hayra ana fi xadiidi taymi ninkaa taymiga xadiidkiisa kow wa cumar ibnu caamir wa hishaam saddexduba ayaa waxay dhi liamaani cashrata siddeed iyo toban beri markay khalad ramadaan tagtay meesha uu yidhi ninkaa ragga kale ee yahmaan yaxye iyo lisita casharata lix iyo toban tana xagga tirada isku khilaafeen wa fii xadiidi saciid isago waxaa ku sugan fii tilatay cashar labaiyo toban wa shucbatu lisabci casharata aw tisca casharata shaki buu geliyey xadaana munasir binu caliy aljahdami qaala xadaana bishru yani mufadal can abi maslamata can abi nadrata can abi saciidin alkhudri radi allah canhu qaal kunaa nusaafiru maca rasuulilah nabiga maciisaan safri jirray calayh salaam fi ramadaan wuxuu ramadaan lagu jiro famaa yucaabu lama ceebayn jirin cala saa'im qofka sooman soomuhu soomkiisa lama ceebayn jirin walaa cala almufdiri ka iska afuray ee ruqsada qaatayna iftaaruhu afurkiisa lama ceebayn jirin maxaa yeelay mid walba waa saxsan yahay xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr xadaanaa ismaaciil bn ibraahim ibnu culaya can aljurayriy can abi nadrata can abi saciid alkhudriyi radi allah canhu qaal kunaa naqzuu maca rasuuli illah nabiga annagoo la soconna fii ramadaan ayaa nabiga maciisa duuli jiray fa mina saa'ima wa mina almuftir dad soomanaya iyo dad afuran intaba sadhex naalay falaa yajidu saa'imu ka sooman ooma cadhoon jirin cala almuftiri qofka afuran walaa muftiru ka afuranna cala saa'im ooma cadhoon jirin ujeedad maana hadiba iyo maaratay caybeen yaroona waxay arki jireen ana man wajada quwata ninkii awood hela oo awood u heli kara inuu iska soomo oo fasaama sooma fa ina daalika xasanu inay fiican tahay wayarawna waxay arki jireen ana man wajada qofkii hela dacfan tabardari iska dareema oo fa faaqdala iska afura oo ruqsada qaata faina ina dalika xasan inay bannaan tahay bay arki jireen fiqiga saxaabada iyo muruurada saxaabada iyo masaa'isha ijtihaadka ku bannaana ee waasaca inaba inaan laisku dhaleeceynin ayay ka mid tahay xadaana saciid bnu camr alashcadiyu wasahl bnu cumaan wasuweyd bnu saciid waxuseyn bnu xurayf kulluhum dhammaantood can marwaan qaala saciid ahbarana marwan bnu mucaawiyata can caasim caasim ibnu sulaymaan qaala samictu abaa nadrata yuxadiu can abi saciid alkhudriy wa jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhum qaala waxay dhaheen saafarnaa maca rasuuli illaahi baan safarray sala allah alay wasalam wayasuumu saa'ima qofka soomi kara wuu soomi jiray wayufdiru lmufdiru ka kalena waa iska afuri jiray falaa yaciibu bacduhum barkood ma ceebayn jira calaa bacdi marka kale xadadanaa yaxya bnu yaxya akhbarana abu khaytama can xumayd qaala su'ila anas radi allahu canhu waxaa la weydiiyey can soomi ramadaana fii safar ramadaanka soonkiisa oo safar wixii oo musaafir la yahay la soomo faqaala wuxuu yidhi anas saafarnaa waan safarray maca rasuuli lahi sal slam fii ramadaan oo bader iyo uh, fatxu maka iyo falam yacib isaa'imu ma ceebeen cala almufطiri wala almufطiru cala saa'im waxadana abu bakr bin abi shayba qaal abarana xadaana abu khaalid اlaxmar sulaymaan binu xayaan can xumayd awiil qaal xadaanaa qaala kharajtu waan baxay fasumtu intaan safar u baxay yaan iska soomay sumtu anoo musaafira faqaaluu lii waxay igu dhaheen dadka qaar acid soo celi acid oo waxay leeyihin khalaas oo musaafir maadan ahayn ha si ad adoo musaafir u soobi karta acid madhab idil baa saa qaba oo afarta madhabood aan ahayn madhabka shanaad yaa sheegi kara madaahibtu way fara badan yihiin laakiin madaahibtii kale way inqiraadday oo wax u khidmeeya mayna helin waxay a'imo yihiin xifdigooda iyo taqwadooda iyo waracooda iyo fiqanimadooda lagu kalsoon yahay maxaa yeelay cadiyada iyo siismada ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala fadlullahi yuutiihi man yashaa marka laakiin afar baa daala siituhum afar baa mashhuur noqotay oo a'immada afartee la yaqaano waxaa ku soo xogo kutubtooda qaar ka jiraan oo ay u khidbeeyeen bacd ahlilcilmi madhabu daahiriya daawud ibnu cali adaahiri daawuud ibnu cali addaahiri waxaa dowr weyn ka qaatay inuu madhabkaasi ilaa maanta uu nool yahay alimaam ibnu xasm alandalusi kutub buuna leeyahay ama fiqhi ama usuul ah intaba waa leeyahay ama xadiiii fiqis ku dhex jira kitaabkiisa waxaa u mashhuursan yihahda almualla bilaaaar almuxalla bilaaaar kitaab wuxuu leeyahy alijmac la yidhaahdo usuul kale wuxuu ku leeyahy kutubu ku leeyahy usuul fiqhi marka eh, madhabkooda wuxuu ku salaysan yahay waxay qabaan daahiriyadu haddaad musaafir tahay wax soonoo kaa asixi inuusan jirinba soonkaa maba saxayso musaafir matid maba soomi kartid maxaa yeele aayaddan akhri bay ku leeyihin in ayago qur-aanka ku dhegan yihin daahirka qur-aanka bay ku dhegayaan qiyaas iyo arrintaa uma taalno ah, ayadda maxay tihi faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin faciddatun ah, soonkiisa facidda biduuni taqdiir taqdiir iyo in loo wax loo qadari iyo meesha maxaa keenay ah, jamhuurna waxbay taqdiirinayaan waxay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faafdara faciddatun min ayaamin uqar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin ninkii mariida ama musaafira oo faafdara afuraa faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kaluu qaldaynayaa taqdiir baad gashay sooma waxbaa soo qadarteen ayaga waxay leey biduuni taqdiir baa heli karaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa siyaamuhu faciddatun wey facidda tira laga raba tiro kalea laga rabaa wax kalaa ma jirto ramadaankan markaa uu musaafirka yahay laguma lahaba maxaa lagu leeyahay facidda cidda tiro kalea lagu leeyahay ee ramadaankaan ahayn cidda min ayaamin ukhra min ayaamin ukhra maalmo kalea lagu leeyahay madhabkooda saas ku dhegay lakin xadiistii baan soo marray xadiikan soo marray nabiga inuu soomay asagoo musaafir saxaabada soomay farabicisam intano dhan oo nusuus xaggey geen doonaan gee geen doonaan raxmat ullahi calayhim faqaaluu waxay ugu dhaheen buu leehay xumayd acid soo celi adoo musaafir haddaad soontay qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ina anasan anas ibnu malik khaadimu rasuuliillaah ya akhbaranii ii sheegay ana asxaaba rasuuliillah saxaabada nabiga calayhi salaam kaanuu yusaafiruun inay safri jireen falaa yaciibu saa'imu qofka sooman ma ceebayn jirin cala almufdiri qofka afuran walalmufdiru qofka afuranna cala saa'im mayna ceebayn jirin falaqiitu ibn abi mulayka la kulmay buu leehay fa wuxuu ii sheegay can caaisha radi allah canha bimidli marka ninkai xumaydahaa anas binu maalik xadiiduu ka wariya marfuuca kow iyo ibn abi mulayka xadiidu oga sheegay caaisha laba intaasuu iskaga fujiyey raggii haystay oo lahaa cidda ku hayay ma soo celinaayo waa sax soonkiis baabu ajri lmufdiri fi safari qofka muftirka ee afuran ajirka uu leeyahay fi safari asagoo musaafira afuray idaa goortii buu ajir heli isagoo musaafiru iska afuray soo maaha afurkaasuu ajir ka heli idaa goortii buu ajir heli tawalla alcamala shaqadii uu la wareego musaafirkii dadkii musaafiriinta ay la socday ee soomanaa shaqadii hadday qaban waayeen ninkii intuu afuro dadkii u khidmeeya oo xoolaha u waraabiya oo ayaga u dhaamiya oo dabka u shida oo guryaha u dhisa ninka asagaa yaa kaba ajir badan kuwii soomanaa xadaana abubakr bin abi shayba ahbarana abu mucaawiya can caasim can muwariqin can anas bni malik radi allah canhu qaal kuna maca nabiyi sala allah alay wasalam nabigaan la soconay fii safar fa mina saa'im qof sooman baa naga mid ahaa wa mina almufdir dad afurana waanugu jiray qaala fanazalnaa manzilan meel baan degnay fii yowmin xaar maalin qoraxdu ay kulushahay akarunaa dilan midka noogu badan wax la harsado oo madaxa la saartana saaxiibulkisaa qofka haysta wax yaroo go'ah oo qaydaho madaxa uu saarto yaa noogu maarata badan hadh iyo harsi kaasaan kabanayna on leena hebel wuxuu harsado haystaa dhulku waa dhul aad u kulul oo saxra ah qoraxdu aad bay u kulushahay xijaaj wa minaa waxaa naga mid a ah man yataqi shamsa dad qoraxda iskaga ilaalin biyadii gacantiisa wax kale intuu waaye gacanta madaxa saaran saasay ku jihaadayaan oy ku xajinayaan oy ku safraayaan oy dacwada ku faafinayaan shaqada ayada qoraxda intaas dhan innagana waxaa laga yaabaa inaad tiraa qoraxda baa ku socon lahay qoraxda waa kula soconla qoraxdeena waa qorax iska muctadila wey waa qorax korka inay kuleelka aad ka dareenta mooyeene aadan hoos ka dareemaynin laakiin dhulkaas hadda xijaaz iyo jasiirat lcarab kuleelka korkaa waxaa kaaga daran kuleelka dhulka ka imaanaya samuum sanka kaa gelaayo dadka dhiig sanka kasii dinayaan oo waxa la yidhahda darabaatu shamsiya ku dhacayso oo khatar oo madaxa dadka ku dhufani bay leedahay lidalika ad arkaysaa saxaabadii iyo taabiciinta intooda badan markay duqoobaan waa indho beeli jireen marka sidaasaa diintu iyo dacwada iyo khayrka iyo wanaagga islaamka uu nagu soo gaadhay laa yustadaacu alcilmu biraaxati اljismi hadde waa soo mareexay ibnu abi kaiir laa yustadaacu alcilmu biraxati waa iska raaxaysano qorax yar ma ogeli qabow yarra ma ogeli soo jeed yarra ma ogeli gaajo yarra ma ogeli cilmi baana yeelanoo meel inaan gaadhaa u dadka gaadhsiiyaan rabaa wax suuroobayo soo laisku heli ma aha laiskuma helaayo ogaanteeda lahow ayib maalin qoraxdu ay kulushahay oo ninka qayd yar oo mara yar haysta un baa noogu badnaa wax harsi ah wa minaa man yataqi shamsa biyadihi qof qorada gacantaisa iskaga saari baanu ka mid ahaa qaala fasaqada suwaamu midkii dadkii soomanaan way daateen casarkii haddii la gaadhay oo meel la degay intii soomaneed way daateenoo way dhaqaaqi waayeen waqaama almufdiruun intii afurnaabaa kacaydeen dadkii waa daatay maxaa la samayn in jiradii la dhiso oo dadka teedhooyinka loo taago oo xoolihii lasoo xareeyo oo geeli la waraabiyo oo rarkii la dejiyo arrimahaas oo dhan bay kari laayiin kuwii way daateen soomanaa fadarabuu labniya dhismadii dhistii bay guryihii bay dhiseen teennadii wasaquu rikaab awrtiina way waraabiyeen faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa tacliiqiya wuxuu yidhi dahaba almuftiruun kuwii afuraybaa waxay la tageen alyowma maanta biljri ajir ajir dhammaystiran kaamila kuwii afuraabaa ajirkii qaatay buu nabiga sala allah alay wasalam waxadaana abu kulayb moxamed binu cala xadaana xabsu can caasim alaxwal can muwariqin can anas bni malik radi allah canhu qaal kaana rasuulu lahi sal l slam fii safarin buu ku jiray waafdara bacdu qaarna waa afureen fataxazama almuftiruun kuwii afuraabaa xanjeertay taxazama waxaa xanjeertay oo xisaamkii iyo suunka isku adkeeyey oo maradii kor u qaatay taxazama almuftiruun wacamiluu markaasay shaqeeyeen oo wax dhis iyo waxqabo iyo arab wadacufa suwaaq kuwii soomaalana waa daciifeen can bacdiilcamali shaqada qaar bay qaban waayeen qaala nabiga qaala wuxuu faqaala fii dalika arrinkaasuu nabiga wuxuu ka yidhi dahaba almuftiruuna yowman biajr ajir bay la tageen qaateen xadaanii maxamed binu xaatim qaal xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy can mucaawiya bnu saalix can rabiic qaal xadaanii qazaca qaala ataytu abaa saciid alkhudriy radi allahu canhu wahuwa makfuurun calayh abuu saciid baan u imaaday alkhudri waxaal huwa asagu makfuurun lagu badan yahay calayh korkiisa makfuur ay kaura calayhi innaas waisdaxamu dadkii baa ku batay oo isdixaami cidhidhi ayaa lagu hayaa su'aala la weydiinaya waa caalimkii abuu saciid alkhudri madaniga ahaa ee mukiriinta fi lxadiid ka mid ahaa dadkii baa ku soo aruuray oo cilmigii weydiin anigooba raba inu wixiisa ka qaato falamaa tafaraqa annaasu dadkii markay kala tageen canhu xaggiisa ka kala tageenoo darsigii dhammaaday qultu waxaan ku idhi innii laa as'aluka kuma weydiinayo ama yas'aluka haaulaa'i canhu su'aalihii dadka ku weydiinayeen su'aal ka baxsan ayaan anig ku weydiinayaa sa'altuhu waxaan weydiiyey can isoomi fii safar musaafirka qofka sagoo musaafira ma soomi karaa faqaala wuxuu yidhi abi saciid saafarnaa waan safarray maca rasuuli illahi sal l slam ilaa makata xagga maka wanaxnu siyaama annagoo sooman qaala fanazlnaa waxaan deganay manzilan meel faqaala rasuulu lahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi inakum idinku qad danowtum waxaad u dhowaateen min caduwikum cadowiinni cadowgii baad u dhowaateen oo isgelaysaan mar dhow walfidru afurkaana aqwaal lakum idii xoog badan inaad afurtaan yaa idii xoog badan fa ruksatan ruksay noqotay in la afuro limuqaawadati alcaduw si cadowgaas laiskaga xajiyo fa waxaa naga mid ah man saama dad sooma wa man afdara dad afurana waan ugu jiray markii hore intaan baaqa nabiga uunan baaqan bixinin uma nazalnaa manzilan aakhara manzil kale ayaan degnay marka hore baaqaa hore dad baa qaatay dadna waa iska sooma yihiin uma nazalnaa manzilan aakhara qaala inakum musbixuun caduwikum hadda cadowgii baad ku waabariisanaysaan hadda qaaba qawsayna wadna madda hore waxeed way u dhowdiin hadda se waa isku waabariisanaysaan waalfidru afurkaana aqwaal lakum idii xoog badane fa afura wa kaanad waxay noqotay baaqan dambe camatan waajib bay noqotay cama waa lagu laazimiye caziima iyo waajib bay noqotay inay afuraan fa waan afurray uma qaala nabigu wuxuu yidhi uma qaala wuxuu leh abu saciid laqad ra'aytunaa waxaan ark aragnay nasuuma annagoo soonna maca rasuulilah bacda dalika fi safar safarka annagoo soonna ayaan garanayaayoo dadka awoodda u leh waa iska soomi jireen qofka rabana waa afuri jiray arrintaasi waa arrin waasaca waa ruqso way iska bannaan tahay culeys iyo dhibaato midna ma jiro baabu takhyiiri fi sawmi walfidri fi safar khiyaar in loo leeyahay oo khiyaar u leedahay fi sawmi inaad soonto walfidri inaad afurto fi safari safarka khiyaar baad u leedahay labada waa ku bannaantah haddii aad kari weydo mashaqaiyo culays ay tahayna inaad afurtaa khasab noqon hadduu kuu sahlan yahayna inaad soontaa kuu afdala fadli badan xadana qutayba bnu saciidin qaal xadana leyd can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha annaha qaalad waxay tihi sa'ala xamzatu bnu camr alaslamiy saxaabigaasaa wuxuu weydiiyey rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam can siyaamin fi safar inuu safarka gudihiisa uu soomo nin soom badan buu ahaa oo soomku u sahlan yahay marka wuxuu yidhi inaan soomaan rabaa faqaala nabiga wuxuu yidhi in haddaad rabto fasum soom wayshita haddaa rabtana faafdir afur labadaba khiyaar baad leedahay haddaad awood u leedahay qaala waxadaana aburabiicu zahrani qaala xadaana xamaad huwa bnu zayd xadaana hishaam can abihi can caaisha radi allahu canha ana xamsata bnu camr alaslamiy sa'ala wuxuu weydiiyey rasuul allah nabiga calayh salaam faqaala ya rasuul allah inii rajulu nin baan ahay asrudu sawma soomkaan xiriiriyaa waa soom badnaa soomka sunnada ah ayuu xiriirin jiray afa asuumu fi safar safarka ma soomi karaa anoo musaafira waana safar badnaayo qaala wuxuu yidhi sum in shita haddaa rabto waafdil in shita haddaa rabtana afur haddaad awoodba u leedahay dhib male xadaanaa yaxya bnu yaxya akhbarana abu mucaawiya can hishaam bi hada islam min xadiid xamaad binu zayd ini rajulun asrudu sooma biyo soonkan xiriiriyaa oo soon badan baan leeyahay waan awood buu ulu lahaa xadaana abu bakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaana ibnu numayr waqaala abu bakr xadaana cabduraxiim bnu sulayman kilahuma can hishaam bi hada isnaad ana xamsata asulami alaslami xamsata bnu camr qaala wuxuu yidhi inii rajulu nin baan ahay asuumu sooma caaday ii noqotay soonka oo qofka hadduu caadaysto soonka soon la'aan maba joogi karaba soon la'aan ma jooga caafimaadka iyo nashaadka iyo fahmada inuu soomuu jeclaanaya waana dadka ilaahay uu u diyaariyey albaab la yihah rayaan laa yadkhulu ila saa'imuun kuwa soomana unbaa galaya ayna saa'imuun baa laleeyahy aasuub afa asuumu fi safar safarka anoo musaafir ma soomaa nabiga wuxuu yidhi inshita fasum inshita faafdir labadaba khiyaar baad u leedahay waxadaana abu daahir whaaruun bnu saciid alayli qaala haaruun xadaana qaala abu daahir isagu wuxuu yidhi ahbarana ibnu wahbin ahbaranii camr bnu xaaria can abiaswad abilaswad iduali can curwata bni zubayr can abi murawixin can xamza bni camarin alaslamiy radia allahu canhu anahu qaal yaa rasuul allah abu murawixan sacad baa la yihahdaa sacad abu murawix can xamzata bni camr alaslamiy radia allahu canhu anahu qaal yaa rasuul allah rasuul allow ajidu bi waxaan iska helayaa quwatan xoog awood baan naftayda ka dareemayaa inaan u hayo cala siyaami soomka fii safar anoo musaafira uuna waxba yeelaynin oon kari karo markaa waska sooma faal calaya junaax dembi maga soo gaaray haddaan soomo faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi hiya ruksatun waa ruqso min allahi xag alle ilaahay xaggiisa nooga ahaatay oo qofka musaafirka inuu iska afuro ruqso wey faman akhada biha ninkii qaato oo iska afura faxasarun waa fiicaya waman axaba qofkiisa jecel an yasuuma inuu soomo falaa junaaxa calayhi waxba dembi kama soo gaarayo qaala haaruun fii xadiidihi hiya ruksatun walam yadkur min allah qaala xadadanaa daawuud ibnu rushaydin qaala xadadanaa weliid bn muslim can saciid ibni cabdilcaziiz can ismaaciil bni cubaydillaahi can umidarda can abidarda saxaabiga jaliilka abu darda alcijlaani caamir wa qiila uwaymir taskiiru caamir alcijlaaniy radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kharajnaa waa maxnay maca rasuuli illah nabiga calayhi salaam ciisaan baxnay fii shahri ramadaan biramadaan fii xarin shadiid kulaal daran baan ku safarnay xataa in kaana axaduna midkaana wuxuu ahaa inahu shani kaana axaduna la yadacu yadahu gacantiisa wuxuu saari jiray calaa ra'si madaxa min shiddati alxari kulaalka daridiisa kulaalka daran ayuu gacanta madaxa saaranaya wamaa fiinaa saa'imun qof sooman naguma jiro ilaa rasuulu llahi sal ly slam wa cabdullahi bin rawax nabiga iyo cabdullahi bin rawax unbay ahaayeen marka dagaal safarkan may ahayn qaswa fatxu maka may ahayn liannahu cabdullahi bin rawaaxa qaswatulmi'tu ku shahiiday qaswatulmi'tana waxay ahayd qabla fatxi maka maka intaan la furana ka hor bay ahayd isku sanad bay ahaayeen laakiin ayadaa horraysay xaddaana cabdullahi bin maslamata alqacnabi qaala xaddaana hishaam bin sacd can uثmaan bin xayaan dimishqi can umi dardaa qaalad waxay tidhi umudarda asuqra iyo alkubra baa jirta khayra iyo yaaladihi jira midda saxaabeed qaalad qaala abu darda wuxuu yidhi laqad ra'aytunaa maca rasuuliillah annagoo nabiga la soconna calayhi salaam fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar fii yowmin shadiidi ilxarri maalin qoraxda ay kulushahay xataa ina arajula nin layadacu wuxuu dejinayaa qofku yaddahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxa min shiddati alxarri kuleelka daraaddiisa gacan maxay reebi gacan maxay reebi gacantuusaa u saaranaya kuleelka darridiisa wamaa minaa axadun saa'im qof soomana nagamid maahayn <clears throat> ilaa rasuulu <clears throat> nabiga calayhi salaam iyo wa cabdullaahi binu rabaaxa quwada nabiga uu daacada u lahaa iyo awoodda uu daacada iyo sabarka iyo jaladka nabigay tusaysaa wa fiihi manqaba wa fadiila licabdillahi bni rabaaxa cabdullahi bn rabaxana radia allahu canhu inuu nabiga isaga keligii la soomanaa la socday ayaduna fadli bay u tahay iyo manqaba iyo ammaan radia allahu canhu waradia allahu saxaabatu rasuuli illahi ajmaciin wallahu aclam billahi towfiq sala allah waslm ala nabi mxamed